بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر waxaa inoo soo dhammaaday mubtadaha iyo khabarka ayaa inoo dhammaaday halkan waxaynu ku geli ka bilaabi doonnaa cawaamisha loo yaqaano nawaasikhda nawaasikhu libtidaa'i walkhabar ama alcawaamil adaakhila cala almubtada'i walkhabar waxaa jira mubtadaha iyo khabarka waxyaabo dusha ka gala oo loo yaqaano nawaasikhu libtidaa mubtadaha iyo khabarka qaybaha dusha ka gelaya ee nawaasikhuulibtidaa la odhanayo waxay noqonayaan saddex qaybood ayay u qaybsamayaan wax mubtadahana marfuuc ka dhigi khabarkana mansuub saddex buu u usii qaybsami kaasoo qurhi mubtadahana marfuuc khabarkana mansuub waa saddex qaybood waa qaybta koobaad ayaa saddex usii qaybsamaysa kow waxaynu nidhi nawaasikhdu waa saddex qaybood wax mubtadaha marfuuc ka dhigi khabarkana mansuub wax kaa cagsigii samayni oo mubtadahana mansuub ka dhigi khabarkana marfuuc wax labadaba wada nasbini oo labadaba mansuub ka dhigaya laakiin ma jiro wax labadaba marfuuc ka dhiganaya oo la odhanaya haddana waa nawaasikhdii ama cawaamishii mubtadiya khabarka dusha ka gelaysay la odhanayaa ma jiraan baabulcawaamili waa cawaamisha baabkeedii cawaamishii addaakhilati gelaysay calalmubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka mubtadaha iyo khabarka cawaamisha dusha ka gasha ayay noqonayaan cawaamishani wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa annawaasika nawaasikh baa la odhan waa kuwo wax nasakha ereyga naasikhu waxaa loo yaqaanaa shay wax intuu si ahaan jiray ka bedelo siduu ahaan jiray si kale u bedela sida cadceedda oo kale markay hadhkii xaggaa u jeeday intay ku soo baxdo ay bedesho ama ay soo yarayso ama ay baabi'iso ama dhinac kaleba uu jeedsado ayaa la odhanayaa waa naasikh ama nawaasikh nawaasikhu libtidaa oo kuweennanihi mubtadaha iyo khabarka ayay xarakadoodii bedeli doonaan iyaguna oo halkuu mubtaduhu marfuuca ka ahaa khabarkuna marfuuca uu ka ahaa labadaba mansuub bay ka dhigani danna iyo akhawaadkeed ama ka horena marfuuc bay ka dhigi ka dambena mansuub ama sidaa cagsigii oo ka dambo khabarabaa marfuuc noqon ka horo ismigiina mansuub buu noqonaya wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa anawaasikha nawaasikh baa lagu magacaabaa wanawaasika alibtidaa'i ibtidaa'a kuwii nasakhayeyna waa lagu magacaabaa wahiya iyadu alaaatu anwaacin waa saddex nooc alwalu nooca koobaad maa yarfacu waa mid rafcinaya almubtada'a mubtadaha ayuu rafcin wa yansibu wuuna nasbin alkhabara khabarkana wuu nasbin qaybta koobaad wa kaa mubtadahana marfuuc bay ka dhigi khabarkana mansuub bay ka dhigi waa qaybta koobaad mubtadihii waa marfuuc iyadaa rafcisay khabarkuna waa mansuub iyadaa nasbisay saddex qaybood buu kaas kelidii usii qaybsami wa kaana wa akhawaatuhaa alxuruuf almushabbaha bilaysa afcaalu lmuqaaraba saddexdaa qaybood oo saddex cashir ah saddexdaasiba mubtadahana marfuuc bay ka dhigaan khabarkana mansuub bay ka dhigaan maalan markaan idhaa muxamedun qaa'imun markaan idhaa muxamedun qaa'imun muxamed wuu taagan yahay weeyi muxamedun waa mubtade oo wuu godan yahay qaa'imunna waa khabar oo wuu godan yahay haddaan kaana ku daro muxamedkiina marfuuc buu ahaan qaa'imkiina mansuub buu noqon maxaan ugu dhawaaqi muxamedun qaa'imun markaa kaana muxammadun qaa'iman baan ugu dhawaaqi kaana muxammadun qaa'iman kolkaa muxamedkiina marfuuc baan ka dhigay qaa'imkiina mansuub baan ka dhigay kaana muxammadun qaa'iman ayaan ugu dhawaaqnay haddaba kaanadaasi mubtadihii marfuuc bay ka dhigatay khabarkiina mansuub bay ka dhigatay mubtadaha iyo khabarkaasina labadaba hadda kaana ayaa ku camal falaysaa faacilna uma baahna wax faacila oo kaana ay qaadanaysaa ma jirto waa mubtade iyo khabarunbay qaadan mubtaduhu waa marfuuc khabarkuna waa mansuub laakiin shaqada nuxaadu iskuma waafaqin in la soco waa la og yahay kaana hadday mubtade iyo khabar gasho inuu mubtaduhu marfuuc noqonayo waa la og yahay inuu khabarku mansuub noqonayana waa la og yahay laakiin shayga rafcinaya ee nasbinaya layskuma waafaqsanaa basrigu wuxuu leeyahay ka ismiga iyo khabarkaba ku camal falayaa waa kaana oo iyadaa mubtadihii rafcisatay rafca cusub khabarkana iyadaa nasbisay nasba cusub sidaa ayay basriyiintu yidhaahdeen kuufiyiintuna waxay yidhaahdeen warwarku sidaa maahee mubtaduhu saw marka horeba marfuuc ma ahayn marfuuciisii uunbuu iska yahay oo ibtidihiibaa sidii u rafcinaya kaanadu kolkaa khabarka oo qura uunbay nasbisay ku camal falaysaa kuufigu wuxuu leeyahay kaana khabarkoo qura unbay nasbinaysaa rafcahan mubtaduhu waa kii markiisa horeba joogay buu leeyahay basriyiintu hal su'aalay weydiiyeenoo way ka jawaabi kari waayeen kuufiyiintii wax alla waxay ku jawaabaan waxa qasab ku ah inay kolkaa basriyiinta raacaan kuufiyiintu waxay yidhaahdeen basriyiintu war markan aad leedihiin kaana mubtadaha iyo khabarka mubtadaha kuma camal fasho ee ibtidaha ayaa wax rafcinaya khabarkoo qura ayay nasbinaysaa miyaydaan ogayn baa layidhi hadalkiinnan inuu ka dhalanayo ficil waxuu nasbiya oo wax kale aan rafcinin af carabigana waxa la yaqaanay ficil wax rafciya waa la yaqaanay ficil waxna rafciya waxna nasbiyana waa la yaqaanay oo faaciliya mafcuul qaata laakiin af carabiga weligii lama arag ficil wuxuu nasbiya ficil wax nasbiya oo waxbaba aan rafcinin lama arag sidaa darteed kaana iyo akhawaadkeed waa ficillo ficiladaasi haddaad tidhaahdeen khabarka oo qura ayay nasbinayaan waxa ka dhalani arrinkaa ficil wuxuu nasbiya oon waxba rafcinin waa in kolkaa waxa qasab ah in la yidhaahdo kaanadu iyadaa mubtadaha rafcinaysa iyadaa khabarkana nasbinaysa mubtadaha markay rafcisatay faacil bay ku shabahday oo faaciloo kale u noqonaya khabarka markay nasbisayna mafcuul bay ku shabahday oo mafcuuloo kaleu noqonaya waxaa kaloo basriyiintu ay meesha keeneen deliil aan la ilaawi karaynin oo qof kasta oo luqawi ihi uu ka garaabayo waxaana weeye deliilkaasi addamiiru lmutasil yuu la xidhiidhsadaa horta sidiisaba addamiiru lmutasil markaan hadda idhaahdo darabtu ta'daas iyay la xidhiidhsataa caamilkeegay la xidhiidhsataa addamiiru lmutasil sidiisa caamilkiisuu la xidhiidhsadaa haddaba kuntu qaa'iman markaan idhaha kuntu qaa'iman ta'daasi waa damiir mutasila dee kii ku camal felayey la xidhiidhsatay oo kaana haddaynu nidhaa kaanadu camal falayso ibtide ayaa camal falaya dee ibtidaha taada ku darsaa lagu odhan ibtiduna wax muuqdaba ma aha qowlka basriyiinta ayaa saxa al alwalu ka koobaad saddexda qaybood maa yarfacu waa mid rafcinaya almubtada'a mubtadaha rafcinaya wa yansibu oo haddana nasbinaya alkhabara khabarkana nasbinaya wa huwa kaasi kaana wa akhawaatuhaa waa kaana iyo kuwa la midka ah kow kaana waa akhawaatuha ah, waa saddex iyo toban ficil laba walxuruufu waa xuruufta almushabbahatu lagu shabbahay bilaysa kelmadda laysa ah xuruufta lagu shabbahay walxuruuf almushabbaha bilaysa xuruuftaa loo yaqaano alxuruufu almushabbaha bilaysa waxay xuruuftaasi noqonaysaa afar xaraf maa iyo laa iyo in iyo laata afartaa xaraf baa loo yaqaanaa alxuruuf almushabbaha bilaysa iyaguna mubtadiya khabar bay geli mubtadahana marfuuc bay ka dhigi khabarkana mansuub bay ka dhigi ka saddexaad waa afcaalulmuqaaraba waa afcaasha afcaalulmuqaarabada loo yaqaan afcaalulmuqaaraba afcaalulmuqaarabaduna iyadu way fara badan tahay ilaa koob iyo labaatan ficil ayay iska noqon kartaa tiro ahaan laakiin inta badan waxay culimmadu sheegaan saddex afcaalulmuqaaraba'ah iyo saddex afcaalu raja'a ah iyo shan afcaalu shuruuca ah, koob iyo tobankaa ah, ayaa inta badan la sheegaa oo ficilada afcaalulmuqaarabada loo yaqaan koob iyo toban ficil baa laga sheegaa haddaba waxaad ogaataa saddexdaa hadda aan kuu sheegayba mubtadihii iyo khabarka markay galaan mubtadahana way rafcin khabarkana way nasbin waa saddexdee kaana wa akhawaatuhaa waa xaweey saddex iyo toban ficil alxuruuf almushabbaha bilaysa waa afar xaraf afcaalu lmuqaaraba koob iyo toban xarafbakoob iyo toban ficil baa inta badan la sheegaa kolka saddexdaa qaybood waa isku shaqo waa isku camal haddaba ajruumigii iyo camriidigiiba kaana wa akhawaatuha oo qura ayay inoo sheegeen laakiin inoomayn sheegin alxuruuf almushabbaha bilayse iyo afcaalulmuqaaraba toona inooman sheegin labadaa baab ee alxuruuf almushabbaha bilaysa iyo afcaalulmuqaaraba dabcadda koowaad ee ruuxulicraabka way ka maqan yihiin laakiin dabcadda dambe ayay la socdaan iyaga laftoodu alawalka koowaad maa yarfacu waa mid rafcinaya almubtada'a mubtadaha ayuu rafcin wa yansibu uuna nasbin alkhabara khabarkana wuu nasbin wa huwa kaasi kaana weeyi iyo wa akhawaatuha kuwa la midka ah walxuruufu waa xuruufta almushabbahatu lagu shabahay bilayse lagu shabahay wa afcaalulmuqaaraba iyo afcaasha afcaalulmuqaarabada ah saddexdaasaa mid kastiba mubtadahana marfuuc ka dhigi khabarkana mansuub wathaani qaybta labaad waa kaa bay samaynayaan iyaguna mubtadihii oo mansuuba iyo khabarkii oo marfuuca wathaani ka labaad maa yansibu waa mid nasbinaya almubtadaa mubtadaha mansuub buu ka dhigi wa yarfacu wuuna rafcin alkhabara khabarkana wuu rafcin wa huwa kaasi inna wa akhawaatuhaa waa inna iyo kuwa lamidkaa oo li xarafa ama shan xarafa walaa iyo kelmadda laaa allatii laada oo linafyiljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay laada naafiyatun liljinsi la yidhaa iyo inna wa akhawaatuhaa mubtada iyo khabar bay dusha ka geli mubtaduhu mansuub buu noqon khabarkuna marfuuc buu noqon waaalis qaybta saddexaad wasaalis qaybta saddexaad maa yansibu waa mid nasbinaya almubtada'a mubtadaha ayuu nasbin walkhabara khabarkana wuu nasbin jamiican dhammaantood mubtaduhuna mansuub buu noqon khabarkuna mansuub buu noqon wa huwa kaasi danna wa akhawaatuhaa waa danno iyo kuwa lamidka ah labadaa danno waa akhawaatuhaa mubtadihi khabarba way nasbinayaan haddaba waxaad ogaataa danna waa akhawaatuhaa mubtadihiiyo khabarka markay labadaba nasbinayaan waxa ka horeeya nasbinta mubtadaha iyo khabarka inay koow faacil qaataan faacil bay horta danna waa akhawaatuhaa qaadanayaan laakiin kaana waa akhawaatuhaa faacil ma qaataan alxuruuf almushabbaha bilaysa faacil ma qaataan afcaalu lmuqaaraba faacil ma qaataan inna wa akhawaatuhaa faacil ma qaataan laa annaafiya liljinsi faacil ma qaadato danna wa akhawaatuhaa unbaa faacil qaata danna wa akhawaatuhaa unbaa faacil ayay rafciyaan qaadanaya intaa mid kaste baabbaab baynu ku arki imise baab ayaa kolkaa nawaasikhdu ay noqon imise baab kaana wa akhawaatuhaa waa fasal buu sheekhu ka dhigaya alxuruuf almushabaha bilaysana fasal gaaruu ka dhigi doonaa afcaalu muqaarabana fasal saddexaad ayuu ka dhigi doonaa inna wa akhawaatuhaa fasal buu ka dhigi doonaa laa annaafiya liljinsi iyadana sidaasoo kale fasal baa laga dhigayaa danna wa akhawaatuhaana fasal baa laga dhigi doonaa intaasoo fasal ayaynu biidni illaahi tacaalaa halkan ku arki doonnaa faslun nooca koobaad ayuu ka warbixinayaa nooca koobaad ayuu ka warbixinayaa sheekhu wuxuu soo hormariyey kaana wa akhawaatuhaa kaana wa akhawaatuhaa ayuu ugu horraysiiyey sababtuu u soo hormariyey waxa weeyi oo danna wa akhawaatuhaa uu uga soo hormariyey danna wa akhawaatuhaa mubtadiya khabarkuba waa mansuub cashirkeennanina marfuucaadkii baan ku jirnaa mansuub weeyaanoo istidraad ahaan baaba meesha loogu sheegay sababtuba waa istidraad istidraadka maxaa la odhan jiray dikru shay'i fii hayri maxallihi limunaasabatin baynahuma shayga oo lagu sheego meeshiisa meelan ahayn munaasabo darteedna loogu sheego istidraad buu waa khawaatuhaa meesha u keenay sheekhu kaana waa khawaatuhaa buu ka bilaabay oo danna waa akhawaatuhaa dib iska marsaday maadaamoo labaduba ay mansuub yihiin inna waa akhawaatuhaana dib iska marsaday maadaamoo inna waa akhawaatuhaa ay xuruuf tahay kaana waa akhawaatuhaana ay ficil tahay camalkana waxa asal u lahaa ficillada dee kaana wa akhawaatuhaa la soo horraysiiyo faslun fa amaa kaana kaana iyo wa akhawaatuhaa kuwa la midka ah ama kuwa shabbahay kaana iyo kuwa shabbahay fa innahaa iyadu tarfacu way rafcin almubtada'a mubtadaha ayay rafcin tashbiihan shabihi dartii bilfaacili faacil lagu shabbahayo mubtadihii kaana wa akhawaatuhaa way rafcisay faacil baana lagu shabbahayaa wayusamaa waxaa lagu magacaabi mubtadaha ismahaa ismigeegii ismu kaana ayaa la odhan markii hore iyadu ayna gelin mubtadu ahaan jiray markay iyadu gashayna ismu kaana ayuu noqday wayusamaa waxaa lagu magacaabayaa ismahaa ismigeegii watansibuasbini alkhabara ay nasbin tashbiihan kiioo lagu shabahayo bilmafcuuli mafcuul lagu shabahayo khabarkana way nasbin mafcuulun bihi baana lagu shabihi wa yusamaa waxaana lagu magacaabi khabarahaa khabarkeegii khabarkana khabarulmubtada khabaru kaana ayaa la odhan markii horena khabarulmubtade ayaa la odhan jiray haddana khabaru kaana ayuu noqday uu isu isbedelay wa haadihi alafcaalu ficiladani calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay ku sugan yihiin wa haadihi alafcaalu ficiladani waa kaana waa akhawaatuhaa waa saddex iyo toban ficil calaa alaaati aqsaamin waa saddex qaybood saddexda qaybood waa bictibaari shuruud xagga shuruudda marka la eego shuruudda camalkan marka la eego camalkan mubtadaha iyo khabarka inay galaan mubtadahana ay marfuuc ka dhigaan khabarkana ay mansuub ka dhigaan camalkaa qaar baa qabanaya shardi la'aantii waa sideed waa biduuni shardin bay sideed ficil camalkaa ku qaban qaarna waxay shaqadaa qaban kiyo loo shardiyayo nafyi iyo wax shabahay inuu ka hormaro waa afar qaarna waxay shaqadaa qaban maa masderiya derfiya inay ka hor maraan kiioo loo shardiyayo waa xabad qura saddexdaa waa meel sideeda oo shardi la'aan shaqadan qabanaysa iyo meel afar ah oo nafyi iyo wax shabaha inay ka hor maraan la shardiyo iyo meel xabad ah oo maa masderiya derfiya inay ka hor marto la shardiyo wa haadihi alafcaalu ficiladani calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay ku dul sugan yihiin axaduhaa midkood maa yacmalu waa mid samaynaya haada alcamala camalkan min hayri shardin shardi la'aantii wa huwa kaasi kaana weeyi wa amsaa weeyi wa asbaxa weeyi wa adxaa weeyi wa dallo weeyi wa baata weeyi halkaa u fiirso lix ficil baynu hadda maraynaa wa saara weeyi wa layse weeyi labadaa kale ku darso saara iyo laysa sideeddaa ficil mubtadihiya khabarkay dusha ka geli mubtadahana marfuuc bay ka dhigan khabarkana mansuub shardi lagu xidhayaana haba yaraadee ma jiro naxwo wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday ghafuuran mid dembiga aad u dhaafa raxiiman oo haddana aad u naxariista ficilka naasikhi ihi waa kaana ficilka naasikhi ihi waa kaana ismiga marfuuci ihi waa allaahu khabarka mansuubka ihina waa ghafuuran wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday ghafuuran mid dembiga aad u dhaafa raxiiman oo haddana aad u naxariista kaanadu waa ficil naasikha macnaheegu maaldi uun hamoodinoo ha odhan wa kaana allaahu alle wuxuu ahaa ha odhan ilaahay berigii hore wuxuu ahaa ha odhan hadda waa sidee baa lagu odhan oo dib siduu ka noqon doonaabaa lagu odhan waa inaad tidhaa ilaahay waxa weeyi mar kaste awal hore saasuu ahaa oo haddana saasuu yahay oo dibna saasuu ka ahaan doonaa ilan ilaahay isma bedbedelo subxaanahu wa tacaala wa kaana allaahu alle wuxuu ahaaday ghafuuran mid aad dembiga u dhaafa raxiiman oo aad u naxariis badan haddaba jumladan asalkeegii wuxuu ahaa allaahu ghafuurun raxiimun buu ahaa allaahu ghafuurun buu ahaa ereyga allaahu waa mubtade ghafuurunna waa khabar allaahu waa mubtade ghafuurunna waa khabar haddaba markii kaana lagu daray allaahu marfuucnimadiibay sidii ugu baaqi noqotay hafuurun tii khabarka ahaydna mansuub baa laga dhigay wa kaana allaahu ghafuuran raxiimaa fa asbaxtum waxaad ahaateen binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nicmadiisa dartii ikhwaanan kuwa ku walaaloobay walaalaatihiine maxaa idin walaaleeyey ilaahay nicmadiisa ayaad ku walaalowdeen nicmo ilaahiyaad ah aayaddu ansaar ayay ku soo degtay labadii qabiil ee khasraj iyo ows la kala odhan jiray oo boqol iyo labaatan sannadood dagaalamayey boqol iyo labaatan sano iyagoo dagaalamaya oo soo gubtay oo soo jabay oo dagaalyahanimo adduunka oo dhani uga hadhay ayay nebi maxamed rumeeyeen sala allahu calayhi wasalam markaasay nebiga u hiiliyeen markay diinta islaamka macaankeegii dhedhamiyeen ayuu ilaahay walaal walaal ka dhigay dagaalkii iyo dhibaatadii oo dhan bay ilaaween fa asbaxtum buu ilaahay yidhi waxaad noqoteen binicmatihi bisababi nicmatihi nicmaynta ilaahay uu idiin nicmeeyey darteed ikhwaanan kuwa ku walaaloobay nicmayntaa ilaahay u nicmeeyeyna waa islaamnimada islaamnimadu waa shay qaaliya weeyaan fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana ficilka naasikhii waa asbaxa oo xa'da ku jooga damiirka mubtadaha ahaan jiree hadda ismu asbaxa asbaxaihi waa asbaxtum ta'deeda ta'daas ayaa mubtade ahaan jirtay haddana ismu asbaxa ah miimka asbaxtum ku jiree u dambeeya waa calaamatu jamci dukuur baa la yidhaha jamaca ragga ah astaantii lagu garanayey khabarka ah, awal hore khabarulmubtade ahaa haddana khabaru asbaxa ihi waa ikhwaanan mansuub ayuu inoo noqday laysuu ma aha ahlu kitaabku sawaa'an kuwa siman ma aha dadka ahlu kitaabki ihi ma sina buu ilaahay leeyahay laysuu ma aha sawaa'an kuwa siman ahlu kitaabku ma sinna waxaad ku garanaysaa inayna sinnayn dee ragna waa kuwii nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam markay nebinimadiisa garteen rumeeyey qolana waa qoladii la dagaalamaysay iyagoo garanaya inuu nebi yahay ayay haddana diidanaayeen ay dafirayeen laysuu sawaa'an buu ilaahay yidhi ahlu kitaabku ma sinna ficilka naasikhihi waa laysa oo siinka ku jooga mubtadaha kii ahaan jiray ee hadda ismu laysi waa wowga laysu wowgaas ayaa waawuljamaacada khabarkii khabarulmubtada ahaa ee hadda khabaru laysiihi waa sawaa'an dalla wejhuhu wejigiisu wuxuu ahaaday muswaddan buu ahaaday mid madoobaaday wejiga ayuu bedelay buu ilaahay yidhi dalla wajhuhu muswadda marka loogu bishaareeyo gabadh ama inan inan baa kuu dhalatay marka la yidhaa wejiguu ka madoobaanayaayoo madow buu noqonayaa ilayn waxay odhan jireen dhaxalkay ka qadinayeen oo waxay odhan jireen ka aan faraska fuulayn ee geela aan soo dhicinaynin ee cadowga aan difaacaynin xoolaha siin mayno waa gabadha eh gabadha waxay odhan jireen kol haddayna waranka qaadanayn oo ayna faraska fuulaynin oo ayna geela soo ridaynin cadowgana iska dhicinaynin lagama yaaba bay odhan jireen inaannu siinno dhaxalka way u diideen dhaxalkii sidaa darteed markay inani u dhalato cawro iyo ceeb baa ii dhalatay bay odhan jireen cawro iyo ceeb ayaa ii dhalatay inanta ceeb iyo ay u haysteen jaahiligii heer bay gaadheen qaarkood ay nolosha ku aasaan nolosha inanta oo nool ay aasaan ayay gaadheen ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay oo yidhi waidaa bushira axaduhum bilunha haddii midkood loogu bishaareeyo dhadig oo layidhaha inan baa kuu dhalatay dalla wajhuhu wejigiisu wuxuu ahaanayaa muswadan mid madoobaaday hamoodin muswadan mid la madoobeeyey inay tahay ismi mafcuul ha u qaadan mid la madoobeeyey ha odhan waa mid madoobaaday ismi faacil weeyaan sarfigaa inoo sheegi doona ismi faacil inuu yahay ficilka ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa wejhuhu khabarulmubtadaha kii ahaa ee hadda khabaru dalla noqdayna waa muswadanta sideed ficil baan halkaa kaga soo baxnay oo shardila'aan shaqadaa aynu hayna qabanaya wathaani ka labaad waa qaybta labaad waa maa yacmalu mid camal falaya haadal camala camalkan waa camalkee waa mubtadaha marfuuca laga dhigayo iyo khabarka mansuubka laga dhigayo wathaani ka labaad maa yacmalu waa mid camal samaynaya haadal camala camalkan ayuu samaynayaa bishardi an yataqaddama inuu ka hormaro ayaa la shardiyaa nafyun nafyi inuu ka hormaro waa inuu nafyi ka hormaro xagga hore uu nafyi ka galo ow nahyun ama nahyiba waa inuu ka hormaro oo shay nahyi ah oo diidi'ihi uu ka hormaro ow ducaa'un ama duco waa inay ka hor marto allabari iyo shay duciihi waa inuu ka horeeyo saddexdaa midi waa inuu ka horeeyo ayaa la shardiyaa waa afar ficil waa inuu nafyi ka horeeyo ama nahyi ka horeeyo ama duco ay ka horayso waa afar ficil wa huwa zaala wey zaala inta badan marka la sheegayo maa zaala baa la yidhaah maadaa waxa loogu daraa waa nafyigii zaala wey wa fatia wey fatia maa fatia baa la yidhaahdaa wa barixa maa barixa baa la yidhaahdaa wanfaka manfaka baa la yidhaahdaa afartaa ficil oo afarta ficilba zaalo la macna'a maa zaale kama zuulin maa fati'a kama zuulin maa barixa kama zuulin manfaka kama zuulin afartaa ficil oo zaalo la macna'a waxa shardiya inuu nafyi ka horreeyo ama nahyi ka horreeyo ama duco ay ka horayso marka ay mubtadiya khabar dusha ka gelayaan mubtadahana ay marfuuc ka dhigi khabarkana ay mansuub ka dhigi bal hadda aayaddan qur'aanka ah eeg walaa yazaaluuna kama zuulayaan mukhtalifiina inay iskhilaafaan walaa yazaaluuna mukhtalifiin ficilka naasikhihi waa yazaalu oo laamka ku jooga wowgan ku jiraa waa mubtadaha kii ahaan jiray haddana ismu zaalo weeyi wowgaas waawljamaacadu mukhtalifiina waa khabarkii waa mansuub oo ya'da ayaa lagu nasbiyey laa yazaalu laamkay ku joogtaa yazaaluuna wowgu waa ismigii yazaaluuna nuunkaasi ficilkaa afcaalulkhamsa'a ama amsilatulkhamsa'a oo calaamatu rafcihii weeyi nuunku nafyi baa ka hor maray hadda aayaddaa oo walaa yazaaluuna laabaa laga horraysiiyey laadaasi nahyi ma aha oo hadday naahiyo tahay nuunkaa la jeri lahaa laada naahiyadu ficilka way jasmin jirtay afcaalulkhamsaa maxaa lagu jasmin jiray xadfu nuun walaa yazaaluuna waa nafyi ee nahyi ma aha lanabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga dushiisa caakifiin inaan dul fadhfadhinno ficilka naasikhiihi waa nabraxa mudaaric buu inoo noqday fa ismigii ismigii mubtadaha ahaan jiray waa naxnu damiir mustatira oo naxnu ah khabarka hadda khabaru nabraxa aynu leenahay waa caakifiin waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa yada waa mansuub calaamatu nasbuhuna yada ayuu noqday la nabraxa calayhi caakifiin haddaba nabraxa nafyi baa ka hormaray oo lantu waa naafiya weeyaan wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi saaxish amiir walaa tazaal daakira almowti fanisyaanhu dalaalun mubiinuun faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun waa baxrigiisa ama laxankiisu siduu ku suurtoobayo ayaa la yidhaha faacilaatun mustafcilun faacil saaxiibkayow ba'dii ayaa la jaray ereygan saaxi ah saaxib buu ahaa saaxiib buu ahaa saaxib waa munaade la tarkhiimiyey oo inoo iman doonaa xukun ahaan inuu samaaci yahay una qiyaasi ahayn xarfuniddaa ka maqan saaxi yaa saaxib saaxiibkayow shamir xaydo oo dadaal walaa tasal hana ka zuulin daakiralmowti mowdka inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu mowdka oo la ilaawaa dalaalun waa baadi mubiinun iska cad geerida qofku hadduu ilaabo uu moodo inuuna dhimanaynin baadi cad buu ku dhex jiraayoo ilowgaasaaba baadi ugu filan waa kii nebi maxamed lahaa sala allahu calayhi wasalam akhiruu dikra haadimi ladaad war badiya macaanyada ka gooya inaad in badan xasuusnaatiin haddaba waxaan u jeedaa walaa tazal ficilka naasikhihi waa tazal ismigii mubtadaha ahaan jiray waa damiir mustatiroo anta ah. khabarkiina waa daakiralmowti daakira waa khabarkii waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa fatxahaa hadda duco ayay dhacday saaxi shamir saaxib faydo ama dadaal walaa tasal hana ka zuulin nahyi baa ayaa ka horreeyaan doonaya walaa tasal ha ka zuulin daakiralmowti mowdka inaad xasuusnaato hadda waa nahyi laadaasi waa naahiyo laada naahiyadu ficilka mudaaric bay jazmin jirtay tasal waa ka laguu jasmiyey saaxi saaxiib shamir xaydo oo dadaal walaa tasal hana ka zuulin daakiraalmowti mowdka inaad xasuusnaato fa nisyaanuhu ilowgiisu dalaalun waa baadi mubiinun iska cad oo baadinimadeedu ay caddahay wa qowlihii gabayaaga kale qowlkiisa ayaa ka mida walazalla munhallaan bijarcaa'ika alqadru waa gabay intii dambe intiisa hore waxay ahayd alayas lam yadaara maya cala lbilaa wala zaalla munhallaan bijarcaa'ika alqadru waxaa ka sii horreeyey labada bayda sharuxu uu qorayo lahaa bansharun milu lxariiri wamandiquun rakhiimu lxawaashi laa huraa'un walaa nasruun wacaynaani qaala allaahu kunaa fakaanataa faculaani bilalbaabi maa tafcalu lkhamru waa nin gabayaa ah inan buu ka hadlayaa inan maya la odhan jiray ayuu gabayga u tiriyey inantaasuu tilmaamayaa markaa wuxuu idhi lahaa inanta waxaa u sugnaaday basharun jidh baa u sugnaaday mislul xariiri xariirta oo kale ah inantaa jidhka ilaahay siiyey xariir baabad mooddaa jileeca culimmadu waxay yidhaahdeen ninku markuu inanta guursanayo sababta loo yidhi kafka waad iska eegi kartaa waxa weeye inaad u jidhkeega aad eegi karto intan aad ka eegi kartood inta baaqiga ah een laguu ogolaan aad u deliishan karto waa intaa labada kaf jidhka ayaad intaa labada kaf uga deliishan kartaa inay inantan inan saantu ku dhegan tahay iyo inay inantan inan maxaanku idhahda fara ad adagoo ku sarayaan ama ku mudayaan sida qolooyinka beeraha qoda ama askarta oo kale inay tahay iyo inay inan faruhu jilicsan yihiin iyo dee qays baa dhammeeyeyoo wuxuu idhi inan haddaad guursanayso faraheegu dixirigoo kale ha ahaadaan dixiga inagu dixiriga waan ka wax kalaanu haysanaa soo maaha wuxuu idhi inan haddaad guursanayso faraheegu kuwa dixirigoo kale ha noqdaan dixiriga ugama jeedo midabkanuu yahay iyo sidane jileeca ayuu uga jeedaa xagga jileeca ayuu uga jeedaayo saasuu dixriga ugu soo qaatay isagu markuu ka warramayey ama uu soo qaadanayay wuxuu idhi lahaa inanta waxa u sugnaaday basharun jidh baa u sugnaaday mislul xariiri xariirta oo kale keega ah wa mantiqun hadal baa inanta u sugnaaday rakhiimulxawaashii hareerihiisu uu jilsan yahay hareeraha waxa looga jeeda maad garanaysaa bilowga iyo dhammaadka qofka waxa la qiimeeyaa hadalka markuu bilaabiyo markuu gebagabaynayo maanta haddaan kaa maqanahay markaan hadalka kugu bilaabo waxaa laga yaaba anoo xanaaqsan intaan ku imaado inaan kugula duldhaco hadalkaagu halkaa inuu ka adkaadaan la qiimaynaya waxaa laga yaabaa intaanaan wada hadlayno intaan isku xanaaqno wax isdhaafsanno gebada anigoo sii caraatamaya inaan kaa dhaqaaqo waxaa la yidhi qofku markuu wax bilaabayo iyo markuu wax dhammaynayo labadaa daraf haduu yahay nin degan ama hadalkiisu uu yahay qof degan inta kalena way ka sii daran tahay baa la yidhaahdaa kolkaa labada daraf baa asal ahaan la qiimeeyaa qofka ardayga marka la doonayo ardayga soo jeeda in la qiimeeyo waxaa sidiisaba la qiimeeya marka cashirka la bilaabayo iyo markuu sii dhammaanayo marka cashirka la bilaabayo maskaxdiisa brogaraamo kalea ka guuxaya kombyuutarkii weli ma bakhtiyin xisaabtii uu ku jiray buu weli ku jiraa waxbuu raadinayaayoo uu maqan yahay kitaabku wuu kale furan yahay kitaabkaba ma eegayo waa markuu cashirku bilaabanayo in yar markuu socdo ayuu nafta soo dabaalaayo markaasuu dee cashirkii dib ugu soo noqdaa cashirku gebagebo markuu marayo wuu daalaayo iyadana wuu baxaa waxaa la yidhahdaa ardayga labadaa daraf isna soo jeedee waxbarashada ku dadaala inta wasadku waa min baabi owla xataa cibaadada qofka waxa laga qiimeeyaa gelinka hore iyo gelinka dambe ilaahay wuxuu aayad qur'aana inagu yidhi wasabbixuuhu bukratan wa asiilan waa maxay macneegu bukratan wa asiilan ilaahay u tasbiixsada waa bukrada oo geli aroorta hore ah wa asiilan oo gelinka dambe ah inta dambe inta dhexema ilaahay caasiba ah war waa min baabi owla haddaad ilaahay labadaa daraf xusayso intan kalena inaad soo jeedo waa la yska garanaya labada daraf baa asalba qofka laga qiimeeya lahaa inanta waxaa u sugnaaday basharun jidh ayaa u sugnaaday jidhka oo mihlul xariiri xariir oo kale ah wa mantiqun hadal baa u sugnaaday hadalka oo rakhiimul xawaashi hareerihiisu uu jilicsaynin yahay laa huraa'un inantu ma hadal badna waxaa la yidhaahdaa qofku hadduu hadal badnaado nooc waallida ka ah ayaa ku soo jira aljunuunu funuunun soo maynaan maqli jirin waalidu way noocyo badan tahay eeg xajiyihii carabka ayaa daciifay kolkaa waa astaan lagu nooc waalida ka mida weeyi qofku carabkiisan kantaroolka antarooli kari waaya walaa nasrun mana hadal yara hadal yaraanta lafteeda ilaahay baa laga magan galaayo dee waa la ogyahay haddii aad noqoto awaman yunasha'u fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin haddaad hayru mubiin noqoto doodaada haddaad caddaysan kari weydo waa mid laga naxo doodaada haddaad caddaysan kari weydo waa mid laga naxo iyada lafteeda awaman yunasha'u fi lxilya wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin doodooda ma caddaysan karaan ama dooddiisa ma caddaysan karayo ayuu rabbi leeyahay sidaa darteed aftahannimada khatarta ana waa la nacaayo lama jeclaysto ciyiga waxa loo yaqaanana waa ilaahay waa laga magan galaa inaad hadliba kari weyda bal ka warran ninbaa beri uwaadh aad u qiimo badan buu soo gera nuug buu soo qabsaday qaaliya cidiba ma goyin karto laakiin waa dee bahal hilibkeega aad malaynayn way boodaysaa xadhiguu diri intuu xidhay uu xadhigga dirqi ku hayaa imisaad soo siisatay baa lagu yidhi xajinaya imisaad soo siisatay wuu xajinayaa maogtahay inuu afka ka jawaabo saw maaha inuu maxay yidhaahdo koob iyo toban baa laga siiy inuu koob iyo toban baa laga siiyey yidhaabay ahayd intuu hadli kari waayo koob iyo tobankii odhan kari waayey ayuu xadhiggii midigta ka sii daayey markaasuu fartaa taagay markuu fartaa taagay ilan kow bay ayuu haddana bidixdii ka sii daayey markaasuu tii labaa taagay markaasuu isbarbar dhigay waa intii laga siiyey buu doonayaa waa imise markaa koob iyo toban garanuugtii way baxsatay intiiba farihiiba ka qaadiye gacantiiba ka qaadiye lahaa inantan waxaa u basharun bashar ayaa u sugnaaday basharka oo milulxariiri xariir oo kale ah wa mantiqun hadal baa usugnaaday hadalka oo rakhiimulxawaashi hareerihiisu uu jilicsan yahay laa huraa'un ma badna walaa nasrun mana yara wa caynaani laba indhood baa u sugnaaday qaala allaahu ilaahay ayaa yidhi kuunaa ahaada labadan indhood fa kaanataa way ahaadeen facuulaani waxay ku sameeyaan bilalbaabi caqliga ragga maa tafcalu lkhamru khamradu waxay ku samayso labadaa indhood haddaad aragto waad sikhraamaysaa buu yidhi inantiibuu markaa u duceeyo wuxuu yidhi alaa yaslami alaa hooyaa yaa baraaruge yaadani waa xarfu tambiih islamii badbaad islamii badbaad yaa daara maya inanta maya gurigeegay badbaad cala albilaa maca albilaa baaliyowga miciisa badbaad oo calaada bimacnaa maca laga dhigo adoo duugoobay oo roobku kugu da'ay ilaahay waxaan kaaga baryey guriga inantaasi degenaydey inaad badbaaddo culimmada qaarna calaadaa bimacnaa min bay ka dhigeenba alaa hooyaa yaslamii badbaad yaa daara maya inanta maya daarteediiyay calalbilaa baaliyowga ka badbaad ilaahay idankii ha duugoobin daarta ayuu ilaahay u baryey inanta ilaahay uma baryin daarta ayuu ilaahay u baryey inantiyay badbaad ma odhane gurigeegaay badbaad buu yidhi waa kinaayo eeg waa kinaayo oo haddii guriga aad u ducayso waxay ka dhigan tahay dadkaad wax tusaysaa waxaad leedahay iska daa inaan inantan jecelahay ama inantan aan u duceeye inantu halkay degan tahay baan jeceloon u ducaynayaa halkay inantu degan tahay maxaad ku jeclaatay halkaa halkay degan tahay ma waa maxay waa iyada darteed kolka waa min baabi owla iyada iska daayo halkay degan dhagaxa ay degan tahay carabtu way samayn jireen tawaluh idhaaru tawaluh bay yaqaaneen inantu halkay degan tahay sheekaysan jireen gurigay la sheekaysan jireen iyadaba way iska dayn jireen alaa yaslami ilaahay idankii badbaad yaa daara maya inanta maya la yidhaah daarteedaay calalbilaa baaliyowga ka badbaad oo walaa zaala kama zuulo waa duce eh munhallan inuu ku hooro bijarcaa'ika ciiddaada inuu ku hooro alqadru roobku ama bijarcaa'ika mooskaaga inuu ku hooro alqadru roobku ilaahay waxaan kaaga baryey buu yidhi inuu ciiddaada roobku ku do'o ciiddaada inuu roobku ku do'uuna ka qaadin maxalu shaahidkeennu waa walaa zaala munhallan bijarxaa'ika alqadru ficilka naasikhihi waa zaala ismigii mubtadaha ahaan jiray waa alqadruda dambe khabarkiina waa munhallantan khabarkiibaa xagga hore soo maray munhallan ismigiina xagga dambe u maray alqadru ficilkan waxaa ka hormaray duco ducaa ka hormaray alaa yaslami yadaara maya cala albila walaa zaala munhallan bijarxaa'ika alqadru duco ayaa ka hormartay wa haaliuka saddexaadna maa yacmalu waa mid camal samaynaya haadal camala camalkan ayuu camal samayn bishardi an yataqadama calayhi inuu ka hormaro ayaa la shardiyaa maa almasderiya maada masderiyada ah addarfiyatu ee haddana darfiyada ah wa huwa daama waana daama sida maadumtu intaan daa'imsanahay xayan mid nool oo kale ficilka naasikhihi waa dum daalka iyo miimka ayuu labadaasaa ficil naasikha ka jooga ismigii mubtadaha ahaan jiray waa ta'da khabarkiina waa xayan wa summiyad waxaa lagu magacaabay maa haadihi maadan masderiyatan baa lagu magacaabay li'annahaa iyada tuqadaru waa lagu qadaraa bilmasderi masder baa lagu qadaraa wahwe dawaamu waana dawaamka wa summiyad waxaa lagu magacaabay darfiyatan baa lagu magacaabay liniyaabatihaa maadaamay naa'ib iyo wakiil ka tahay canidarfi darafka maadaamay naa'ib ka tahay wa huwa almuddatu waana muddada darafkuna waa muddada muddadaas ayay wakiil ka tahay iyo naa'ibay ka tahay wa huwa almudda wayajuusu waxa bannaan fii khabari haadihi alafcaal ficilladan khabarkooga waxa ku bannaan an yatawasata inuu dhexdhexaysto baynahaa iyada dhexdeeda wa bayna ismihaa iyo ismigeega sida wa kaana xaqan xaq buu ahaaday calaynaa annaga dushayada ayuu xaq ku ahaaday nasrulmu'miniin mu'miniinta inaanu u hiilinnaa hiilinta mu'miniintu annaga dushayada xaq bay ku tahay wa kaana xaqan xaq ayuu ahaaday calaynaa annaga dushayada ayuu xaq ku ahaaday nasrulmu'miniin mu'miniinta inaanu hiilinnaa ficilka naasikhiihi waa kaana ismiga marfuuciihi waa nasru khabarka mansuubkiihina waa xaqan wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye sali in jahilti nnaasa cannaa wa canhumu falaysa sawaan caalimun wa jahuuluun waxaa gabaygan ka horreeyey gabaygan hoosta uu ka qorayo إda اlmarءu lam ydnas min alluumi cirduhu fakulu ridaayin yartadiihi jabiilun wainhu walam yaxmil calى الnafsi daymaha فليس إلى حسن ثنائي سبيل سليء جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول gabaygan waxaa tiriyey nin samaw a la odhan jiray oo yuhuudiya nin samaw a la odhan jiray oo yuhuudiya ayaa gabayga tiriyey luqa alcarabiya marka la qaadanayo hamoodinuun in muslimiinta laga qaadanayo carabtii jaahiliga ahayd laga qaadan jiray islaamkaba way ka horreeyeen islaamkaba way ka horreeyeen carabtii laga qaadanayay kolka ninkanina markaan ku leeyahay yuhuudi buu ahaa nebi maxamed buu ka horreeyey sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed intaan la soo dirin ayuu diinta yuhuudda qaatay kolkaa isagoo yuhuudiya ayuu ballanta noqday nambar wan wuxuu noqday adduunka ninka ugu ballanta fiican ee taariikhda xagga ballan wanaagga ka gala ayuu noqday muslimiintu waa cadaaladda way yaqaaniin qofku hadduu yuhuudi yahay uu dee shay qiimo ku leeyahay waa yuhuudiya wixiisa kale aas lagu odhan maayo waad sheegi halkuu qiimaha ku lahaa ballanta nambar wan buu ninkani ku ahaa samawal inankiisii curdeed waxa loo dilay alaab loo dhiibtay oo lagu aaminay oo imru'ulqays uu lahaa ayaa niman imru'ulqays ay islaynayeen yidhaahdeen alaabta imru'ulqays noo dhiib wuxuuhi waa laii dhiibtay wax laii dhiibay bixin maayo ammaano laii dhiibay bixin maayo jiq bay isla noqdeen albaabadiibuu xidhay isagoo albaabku hoosta uga xidhan yahay cadowgiiyo ciidan ka badanina ay ku dul wareegsan yihiin ayaa wiilkiisii curdeed oo uwaadhsi ka yimid uu u soo galay inta la intay qabteen bay yidhaahdeen alaabtaa haddaad noo dhiibi weydo inankaaga curdeed baanu dili dila buu yidhi oo curdeed halkii baa lagu dilay isagoo nin alaabuu u dhiibtay ilaalinaya wuxuu yidhi bal wixii laygu aaminay bixin maayo walow ilmahayga curdeed baan waaye salii inanay su'aal in jahilti haddaadan waxba ogayn annaasa dadka weydii cannaa xagga yaga iyo wa canhum iyaga xaggooga falaysa ma aha sawaa'an kuwa siman caalimun qof wax og iyo wa jahuulun qof aad jaahil u ah oon waxba ogayn inan buu la hadlayaa sida abyaadda ka muuqata inan ayuu la hadlayaa uu la sheekaysanayo inantan nin kale ayaa u sheeko tegey inantii waxay ku wareertay labada nin ninkay doorato ma ninkanaad doorataa ood guursataa mise ninkii hore ayaa doorataa ood guursataa inantii way kala qaada way kala rajixi kari weyday labadii nin ninkay guursanayso ninkani inanta gabay buu kula hadlayoo wuxuu yidhi anigana hay dhegaysanin isagana ha dhegaysanine dadweynaha u tag na soo waraysa sidaannu kala nahay dadweynuhu waxay kuu sheegaan ee aniga ninkan kale kuu sheeka nimid ay dadku nagu sheegaan dee sidaa qaado ilain qofku siduu iska aaminsan yahay maahe waa siday dadku ka aaminsan yihiine wuxuu yidhi salii inanay warsi tag buu yidhi warsi tag annaasa dadka u warsi tag waxaad iska ilaalisiin halkaa ragga qaar baa ku macneeya salii weydii injahiilti naasa dadka haddaad garan weyday injahiilti naasa oo annaasadan waxay moodeen mafcuul ay jahiiltidu leedahay ma aha in jahiilti naasa dadka haddaad jaahil ka tahay maaha macnaheegu waxa weeye salii weydii annaasa annaasadu yay mafcuulu tahay saliida hore in jahilti waa muctarida markaa salii weydii annaasa dadka weydii anna xagga iyo wa canhum xaggooga fa laysa sawaa'an ma sinna caalimun qof caalimo iyo wajahuulun waa in jahiilti haddaadan adbadna kala garanayn wey in jahiiltidani waa afeef inanay haddaadna kala garanaysana dee adiguba ka ayaga qiimaha le qaado haddaadan annagana kala garanayninna oradoo dadka soo waraysa buu yidhi maxalu shaahidkeennu waa ficilka falaysaa ficilka naasikhi waa laysa ismigiisii waa caalimun oo xagga dambuu maray khabarkiisiina waa sawaacan oo xagga horuu maray waxaynu halkaa ku haynaa gabaygaa inuu ismigiina dib maray khabarkiina uu soo qadimay sidii aayadda qur'aanka ah wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin ila ficilka naasikhu kaana buu ahaa ismiguna nasru oo xagga dambe maray oo godan khabarkuna xaqan oo xagga hore maray oo kor dhigan ayuu ahaa wa yejuusu waxa bannaan an yataqadama inuu hor maro akhbaaruhunna ficilladan khabarkoogu calayhinna isla ficillada inuu ka hormaro ilaa layse layse iyo wadaama mooyaane hadda saw inooma sheegin khabarkaoo ismiga ka soo qadimaya khabarkoo halkee ka qadimayuu inoo sheegay khabarka oo ismiga ka soo qadimaya ayuu inoo sheegay waa khabarkiibaa xagga hore maraya o ismiga ka hormaraya kolka khabarku barhtankuu gelayaa halkuu gelayaa ficilka naasikha ah iyo ismiga dhexdooduu gelayaa halkanna wuxuu inoo sheegayaa oo xagga ugu horraysaba maraya oo macal ficilka ka hormaraya wayajuusu waxa bannaan an yataqadama inuu hormaro akhbaaruhunna khabarradoodu calayhinna ficillada inay ka hormaraan ilaa layse ficilka layse iyo wadaamo ficilka daama mooyaane labadaa ficil khabarku kama soo hormari karayo ka qawlika oo kale waa kan tusaalihii caaliman caalim ayuu kaana ahaa zaydun zayd ficilka naasikhii waa kee caaliman kaana zaydun marka la yidhaah ficilka naasikhii waa kaana ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa kee ee marfuuca ahaa waa zaydun khabarkii mansuubka ahaana muxuu noqonayaa caaliman weeyi ficilladani culima way isbedbedelaan oo tasaariif wax la ayay yeeshaan ficilladani intay isbedbedelaan ayay tasaariif yeelanayaan waxa weeye mar ficilladanaan sheegaynay maadi bay ahaayeen waxaa laga yaabaa mudaaric inay noqdaan waxaa laga yaabaa amar inay noqdaan waxaa laga yaabaa ismi faacil inay noqdaan waxa laga yaabaa masder inay noqdaan dhammaan tasaariiftoodu sida maadigu u shaqaynayo oo kaluunbay u shaqayni walitasaariifi haadihi alafcaal ficilladan isbedbedelladooda waxaa u sugnaaday oo min almudaarici mudaarica iyo walamri amarka iyo walmasderi masderka ah iyo wasmilfaacili ismiga faacil maa xukun baa u sugnaaday maadaasi xukun bay ku dhacaysaa lilmaadii maadigii u ahaaday oo min alcamali camalah camalkii maadiga u sugnaaday ee mubtadiya khabar inay dusha ka gasho mubtadahana ay marfuuc ka dhigato khabarkana ay mansuub ka dhigtaa ah, kaa ayaa u sugnaaday walitasaariifi haadihi alafcaal ficilladan isbedbedelladooda waxaa u sugnaaday oo min almudaarici mudaaric iyo waalamri amar iyo walmasderi masder iyo wasmilfaacili ismi faacil ah maa lilmaadii maadiga ka u sugnaaday oo min alcamali camal ah naxwu xataa yakuunuu ilaayay ahaadaan mu'miniina mu'miniin ilaayay ahaadaan ficilka naasikhi waa yakuunu waana mudaaric awal hore kaana un baynu ogayn oo mubtadiya khabar gelaysay e yakuununa mubtadiya khabar bay gelilen waa mudaarice ismigii mubtadiljamaacada xataa yakuunuu khabarkii mansuubka ahaan jirayna waa mu'miniin oo ya'daa lagu nasbiyey kuunuu ahaada xijaaratan kuunuu ahaada xijaaratan dhagax ahaada ficilka naasikhii waa kuunu oo nuunka ku jooga ismigii mubtadaha ahaan jiray waa waawuljamaacada khabarkiina waa xijaaratan kuunuu xijaaratan wa tustacmalu waa la isticmaali haadihi alafcaalu ficiladan waa la isticmaali taammatan iyadoo taamma'a ah baa la isticmaali ficiladani waxaynu doonaynaa inaan ogaano inay taam noqdaan taam maxaa looga jeedaa iyagoo faaciluun qaadanaya oo mubtadihiiyo khabarkiiba aan gelaynin mubtadiya khabar intay iska daayaan ayay maxay qaadanayaan faacil qura ayay qaadan wa tustacmalu waa la isticmaali haadihi alafcaalu ficiladan taamatan iyadoo taam ah ay mustahniyatan iyadoo ka maarmaysa can ilkhabari khabar iyadoo ka maarmaysa sida wa in kaana haddii uu ahaado duu cusratin qof faqiirihi fa nadiratun waa in la sugo ilaa maysara ilaa intuu wax ka helayo aayadda qur'aankaa rabbi wuxuu inoo sheegayaa haddaad faqiir deyn ku yeelato maxaad ka yeeli haddaad qof faqiir oon kuu heli karaynin deynad ku yeelato waa dembaabi haddaad maalin kasta weyddiiso qofkani ma hayo sow ma aha waa inaad sugtaa intuu kaaga helayo waajib bay kugu tahay inaad sugtaa baryo ma aha waa waajib waa dembaabaysaa haddaad weyddiisid waayo dee usluubka wujuubka ayay ku jirtaa asaaliibta wujuubka lagu garto usluubkana kamida mida wain kaana duu cusratin fanadiratun facalaykum nadiratun ilaa maysara war waxa waajib idinku ah inaad sugtiin intuu wax ka helayo wuxuu iskaga bixiyo laakiin ninku haddii uu meherad haysto oo uu ku leeyahay lacag kaasha ma hayo ha ka dhegaysanin lacagtaadii wuu iska bixinaya hadduu gaadhi wato oo uu ku leeyahay lacagkaasha ma haysto ha ka yeelin wuu iska bixinaya hadduu baloodho iyo guriba leeyahay oo uu ku leeyahay lacag ma hayo war hadduu guri leeyahay hanti buu leeyahy waxaa laga hadlayaa qof aan waxba haynin oon guri lahayn oon baloodh lahayn oon hanti kale lahayn haddii addayn ku yeelato waxa waajib kugu ah intuu wax kuu helayo inaad sugto ayaa waajib kugu ah inaad ka dhaafto ka warrama inaad ka cafiso ka warrama waa sunne sunne wey inaad cafisaa waa sunnay ku tahay yaa ajri badan baa la yidhaa waa saddexda jeer asal eega asal waxaa la yaqaanay waajibka iyo sunnaha waajibkaa ajri badnaan jiray hadda haddaan salaad waajiba tukado iyo salaad sunna ah ajri badan ta waajibka ah. laakiin saddex jeer baa jira oo sunnuhu ajri badan yahay mas'aladanaa ka mida sunnaha ayaa ka ajri badan waajibka samayntiisa wa in kaana maxalushaahidkeennu ficilka kaana ihi mubtadiya khabar buu geli jiray laakiin maanta taamay noqotay taamadu waa faacil quray qaadanaysaa haddaba duu cusratin duudaa markaad icraabayso ismu kaanaha ku icraabin waa khata waxaad odhanaysaa faacilu kaana ama faacil baad odhan marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu wa tustacmalu waa la isticmaalayaa haadihi alafcaalu ficiladan taammatan iyadoo taam ah ay mustahniyatan iyadoo kaaftoomaysa can ilkhabari khabarkiibay ka kaaftoomaysaa saddex ficilunbaan iyagu weligood khabarka ka kaaftoomin oon taama noqonin saddex ficiloo weligoodba mubtadiya khabar gala ayaa jira zaala iyo fatia iyo laysa zaala fatia laysa saddexdaa ficil weligoodba iyagu mubtadiya khabar bay u baahan yihiin tobanka soo hadhay ayaa marna faacil qaadan marna mubtadiya khabar qaadan wa tustacmalu waa la isticmaali haadihi alafcaalu ficiladan taamatan iyadoo taam ah ey mustaghniyatan iyadoo ka maarmaysa can ilkhabari khabar naxwu wa in kaana haddii uu jiro duu cusratin qof culays u saaxiiba iyo faqri fa subxaana allah allaa nasahan xiina tumsuuna markaad gelabaysanaysiin wa xiina tusbixuuna iyo markaad waaberiisanaysiin tumsuuna aad ahaanaysiin bay ahayd markay naasikha tahay tumsuuna aad ahaanaysiin galabaysiguna waa markay faacilka qaadanayso wa xiina tusbixuuna subaxdii bay ahayd waa beriisiguna waa markay faacilka qaadanayso teenan kale ay xiina tadkhuluuna markaad gelaysiin fi sabaaxi subaxdii wa xiina tadkhuluuna iyo markaad gelaysiin filmasaa'i galabtii sheekheenna sidan ku sharxay waxaynu leenahay waxaa ka fiicnayd inuu isdabamariyo eeg waxaa ka wanaagsanaa halkan muxuu ina yidhi xiina tadkhuluuna fi sabax buu yidhi sow maaha xiina tadkhuluuna filmasaa ka fiicnaa ma idiin qoraya xiina tadkhuluuna fi lmasaa wa xiina tadkhuluuna fi sabaax labada inuu isdabamariyo ayay ahaayeen ka hore maxaa laodhan sharxa eyda markaad tidhaa waa inaad tidhaa ey xiina tadkhuluuna fi lmasaa'i halkaa fi sabaaxida inuu filmasaa ka dhigaa ka wanaagsanaan lahayd wa xiina tadkhuluuna fi lmasaa'idana fi sabaax in laga dhigo ayaa wanaagsanaan lahayd miyuu inoo bedelay mise waa sidaasun waxa weeye laba y sharaxa ayuu qabanay axsan waa sidaa waa sharaxa taqriirka yaa qabtay ah, waa nin luqawiya kolkaa taqriirka taqriirka qof luqawiyaa sameeyey maasha allah waa ka yarya matniga miyaa eeg halkeen ka keenay waa inaad isweydiiso sidanaa wanaagsan dee inaan sidaan ku xiftiyey toban sano ka hor uun hamoodin inay tahay waxa weeye aayadda qur'aankaa la sharxaya aayadda qur'aanka ayaa horreeya fa subxaana allah xiina tumsuun sawmaa dee sharaxa tumsuuna in la horraysiiyaa wanaagsan markaa ay xiina tadkhuluuna fi lmasaa wa xiina tadkhuluuna fi sabaax inaad aayaddaa la sharxayaa ee aayadda ilaaliso ayaa lagaa rabaa sheekhow ilaa zaala iyo wa fati'a iyo wa laysa mooyaane saddexdaa ficil uun mooyaane saddexdaa ficil waa zaale iyo fati'a iyo laysa iyagu weligoodba naaqis bay ahaadaan fa innahaa tani waa saddexdan ficil eh mulaasimatun waxay laasimaysaa linaqsi naqsigay laasimaysaa oo weligeed mubtadiya khabar bay u baahan tahay culimo hal su'aala ayuu sheekhu doonayaa inuu hadda inoo sharxo cashirkii wuu dhammaaday su'aashaa jawaabteedunbaa inoo dhiman waxa weeye saddex iyo toban ficil saw maaha kaana waa khawaatuha waxaynu maqallay un kaana waa akhawaatuha kiyoo la leeyahay weli maad maqasheen asbaxa waa akhawaatuha horta laysa wa akhawaatuha miyaa la yidhi laakiin sababta kaana wa akhawaatuha aloo yidhi kaana loogu magac daray waa maxay sababta kaana looga doortay kuwa kale waa maxay kaana maxaa looga doortay ficilada kale oo kaana wa akhawaatuha loo yidhi ummulbaab baa loo yaqaanaa ummulbaab baabkanay waalid u tahay waalidka iyo waladka yaa la horraysiiyaa ilmaha iyo aabaha yaa hor yaa xaq leh in la qadimo waalidka saw maaha meelo badan oo waalidka laga ogol yahay ama loo ogolaanayo ayaan weladka laga ogolayn kolka haddaba waa in la helo wax inoo caddaynaya kaanadu inay umulbaab tahay ama inay waalid baabkan u tahay waa inay jirto axkaam ay la gaar noqotay oo ficilada baabkan oo dhan ay kala gaar tahay waa inaan helnaa wa takhtasu waxay la khaas noqon kaana kelmadda ihi bijawaazi ziyaadatiha ziyaadadeeda oo bannaanaata kow ficilka kaana ah horta waxay la khaas tahay oo ficilada ay kaga duwan tahay saa'id bay noqotaa saa'id hadday saa'id tahay faacilna qaadan mayso mubtadiya khabarna qaadan mayso keligeedba wey waaba saa'idba keligeed baa bannaan in kee saa'id laga dhigo haddaad gabay tirinayso ama hadal caadiya aad samaynayso kaana zaa'ida ayaad iskaga dhex darsan kartaa laakiin kaanadu shuruud bay leedahay markay saa'id noqonayso kow bishardi waxaa la shardiyaa bishardi an takuuna ahaanteeda ayaa la shardiyaa bilafdi lmaadi lafdi maadiya ay tahay horta kaanadu markay zaa'id noqonayso mudaaric waa ka mamnuuc yakuunu ma aha amarna waa ka mamnuuc kun ma aha ismi faacil waa ka mamnuuc kaa'in ma aha keliya waa inay maadi tahay kaana waa inay kaana tahay maadi waa inay tahay waa shardiga koobaad shardi labaad ayaa jira wa an takuuna fii xashwi lkalaam hadalka barhtamihiisana waa inay ku jirto barhtamaha hadalka waa inay ku jirto barhtamaha hadalka waxaa loo jeedaa laba shay oo islaazima laba shay oo islaazima waa in kaanada dhexdeeda lagu siyaadiyo maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka maa kaana asaxa cilma man taqadama maa kaana asaxa cilma man taqadama maa asaxa cilma man taqadama bay ahayd kaana ayaa lagu ziyaadinayaa maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka bartankooda wa an takuuna fii xashwi lkalaam lama ogolo bilowga inay dhacdo lama ogolo aakhirka inay dhacdo lama ogolo laba hadal oon islaazimaynin dhexdooda inay gasho haddaba kaanadu saddex siyood weeye af carabiga sida loo isticmaalaa kaana mar waa naasikho mubtadiya khabar bay gashaa kaana mar waa taamo oo faacil qura ayay qaadataa labadaa way la wadaagtaa ficilada kale kaana mar waa zaa'ida oo ziyaaday noqotaay waa teenan hadda aan marayno wa takhtasu waxay la khaas tahay kaana kelmadda kaani ihi bijawaazi ziyaadatihaa ziyaadadeeda oo bannaanaada bishardi an takuuna ahaan ayaa loo shardiyaa ay ahaato bilafdilmaadii lafdi maadi mid ku sugan wa an takuuna iyo inay ahaato fii xashwi lkalaam kalaamka dhexdiisa dhex mid ku sugan naxw maa kaana axsana zaydan maa kaana axsana zaydan alla zayd maxaa qurux badnaysiiyey kaanadaasi waa zaa'ido muxuu asalku ahaa haddaba maa kaana axsana zaydan markaan idhaa maa axsana zaydan buu ahaa asalku maa axsana zaydan maadani waa ficlu tacajub ee waa maadii tacajubiyada ahayd axsanana waa ficilkii ficlu tacajubkaa maa iyo axsane ayaa isku xigayey kaanadani waa zaa'ido oo dhexdaa layskaga daray waa laga maarmi karaa kaanadaa maa axsana zaydan buu ahaa asalka hadalku kaana lagu soo dhex tuuray waa zaa'ido haddaba laba shardi bay kaanada zaa'idada ihi lahayde labadii shardi ma hayna waa inay lafdi maadiya tahay sidaa kaana ay u tahay waa inay xashwul kalaam laba shay oo islaazime bartankooga gasho maada tacajubiyada iyo ficlu tacajubka waynu haynaa wa takhtasu waxa kaley la khaas tahay aydane bijawaasi xadfiha xadafkeega oo bannaanaada waxaa la ogol yahay in kaana la xadfo oo iyadoo xadfan haddana ay camal fashay in mubtadiya khabarka ay ku sii camal fasho kaana xadfan in badan waxa la arkay lowda iyo inta gadaashooda ama dabadooda ayaa la xadfaa wa takhtasu waxay la khaas noqon aydan ee bijawaasi xadfihaa xadafkeega oo bannaanaada gabayga sharuxu qorayo bal hadda eeg أbا khuraaنشhة man tda نfrin faإna qwmiya lam taklhm dbcu abaa khuraashata waa munaadi abaa khuraashata yaa abaa khuraasha war ninka abaa khuraasho la yidhaahdow amaa anta inaad adigu tahay amaa anta eege an kunta bay ahayd kaana ayaa halkaa ka xadfan maadaasaa wakiilka ah amaa anta an kunta inaad tahay antadani waa ismigii kaana daa nafarin daadaasina waa khabarkii oo waa mansuub amaa anta inaad tahay daa nafarin nin reer adag ka dhashay war inaad reer adag ka dhalatay miyaad sidaa u samayn fa inna qowmii aniga tolkay haddaad iga laandheeraysan tahay lam ta'kulhum ma cunin addabucu abaaruhu ma waxaad moodaysaa tolkay inay abaara yareeyeen buu yidhi war tolkay waxay la yaraadeen geesiyaalbay ahaayeenoo ummadahay difaaci jireen sidaasay tolkay u yaraaday abaarun rag iska dhintay uun ma ahaynoo wadkoogu galay ee difaac bay ku dhinteen buu yidhi tolkay waxaan uga jeednaa oo maxalu shaahida amaa anta daa nafarin kaana ayaa ka xadfan antadaasi waa ismu kaana daadaasina waa khabaru kaana waana mudaaf nafarinna waa mudaafun ilayhi kaanada ku camal falaysaana maba joogto maadaasaa ciwadka ah ereyga amaa amiimkaa shadan amaa kayganu miimka ma shadayo amaa miimkaa shadan amaada marka miimka la shado waa an iyo maa ereyga an ihi waa antii caadiga ahayd masdariyada ahayd maaduna waxay ciwad iyo bedel ka tahay kaanada xadfan wa takhtasu waxay la khaas tahay aydane bijawaasi xadfihaa xadafkeega oo bannaanaada macasmihaa ismigeega maceega la xadfo wa ibqaa'i khabarihaa iyo khabarkeegaoo qudhoo la soo reebo iminka gabaygaa aynu sheegnay kaano oo qudhaa xadfanaa maxaana sheegnaa kaana keligeed markii la xadfay gabaygaa ismigii iyo khabarkiiba way sheegnaayeen sheekhuna wuxuu ku yidhi kaanada marka la xadfayo ismigana waa lala xadfaa oo maxaa soo hadhaya markaa khabarka oo qudha lowda iyo inta dabadeed buu badan yahay nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam walow qadiiban min araakib ama walow khaataman min xadiidin ninbaa gabadh guurso is yidhi meherkii gabadha lagu meherinayey buu waayey markaasuu nebiga u yimid uu yidhi shilin ma hayo inantaana waan guursanaya muxuu nebigu ku yidhi walow khaataman min xadiid war fargashi dahab fargashi birana ha ahaadee wuxuunbal inanta siiy oo inanta wuxuun sii walow khaataman min xadiid haddaba eeg khaatamantani eg lowdani waa lowdii xarfu shardiga ahayd khaatamantani waa khabaru kaana waxa meesha ka xadfan kaana iyo ismigeegii walow kaana almultamasu bihi warka la dalbayaa ha ahaado walow kaana almultamasu kaana iyo almultamas baa xadfan walow kaana multamasu khaataman min xadiid khaatamanna waa khabarkii kolka khabarkiioo qura la soo reebay wa ibqaa'i khabarihaa khabarkeegaoo qura la reebayaa wadaalika kaasi kaiirun wuu badan yahay bacda low low iyo lowda dabadeed wa in inta dabadeed lowda iyo inta ashardiyatayni shardiyataynka ah ka qowlihi calayhi asalaatu wasalaam nebiga qowlkiisa oo kaleba weeyi iltamis warwax raadi walow khaataman fargashiba ha ahaado oo min xadiidin bir'a walow kaana almultamasu bihi khaataman min xadiid wa qowlihim iyo dadka qowlkooga waxaa la yidhaah annaasu dadka majziyuuna waa la abaalin biacmaalihim camalladoodaa lagu abaalin in khayran in kaana camaluhum khayran eeg in khayran maxaa ka xadfan in khayrantan khayrantani waa khabaru kaana maxduufa kaana iyo ismigeygii baa xadfan in kaana camaluhum khayran camalkoogu hadduu khayr yahay fa khayrun fa jazaa'uhum khayrun jazahoogu waa khayr wa in sharan wa in kaana camaluhum sharan camalkoogu hadduu shar yahayna fa jazaa'uhum sharun abaalkoogu shar buu noqon halkaasna waa qodob labaadoo kaanadu ay ku qodobka koobaad ay kaana la khaas noqotay maxay ahayd waa ziyaadada laba shardina waynu u shardinay qodobka saddexaad ee kaana ay la khaas noqotay qodobka labaad muxuu ahaa ay kaana la khaas noqotay waa in iyada la xadfo ama keligeed ha la xadfo ama iyadiyo ismigeega ha la xadfo qodobka saddexaad ee kaana ay la khaas tahay kaana nuunkeega dambea la xadfayaa xilliga mudaarica kaana maxaa la xadfayaa baynu nidhi kaana nuunkeegaa la xadfi karaa nuunkeega waa xilliga mudaarica shuruuday kollay leedahay watakhtasu waxay la khaas noqoni kaani waa qodob saddexaad bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunkiisa in la xadfo mudaaricii almajzuumi la jasmiyey mudaarica la jasmiyey nuunkiisa waa laga xadfi lam yakun markuu yahay waxa iska bannaan nuunka inaad xadafto oo maxaad odhan lam yaku haddaan haddaba lam yaku idhaahdo lamtani yay jasmisay baa lagu odhan cidkay jasminaysay yku ayay jasmisay wa calaamatu jasmihi asukuun almuqadar cala nuuni almaxduufa nuunka xadfan ayaa sukuunka lagu qadaraya shuruudaha marka nuunka la xadfaya waxaa ka mida kow mudaaric inay tahay wuxuu ku sheegay wa takhtasu bijawaazi xadfi nuuni mudaariciha mudaaric inay tahay waa shardi shardiga labaad almajzuum buu ina yidhi mudaaricu inuu jasmisan yahay mudaaricu inuu jasmisan yahay mudaaric rafcisan ama nasbisan lama xadfo shardiga saddexaad in lam yeliyahaa saakinun xaraf reebani yuuna ka dambaynin haddii nuunkan xaraf reebani ka sii dambeeyo lama xadfayo shardiga afraad walaa damiiru nasbin damiiru nasbin damiiru nasba yuuna ka dambaynin shardiga shanaad mutasilin bihaa yuuna damiirkaasi mutasil noqonin wa takhtasu waxay waa kaanada eh bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceega nuunkiisa xadafka la xadfayo mudaaricii almajzuumi la jasmiyey ilam yelihaa hadduuna la xidhiidhsan saakinun mid reebani hadduuna la xidhiidhsan walaa damiiru nasbin damiiru nasba hadduuna la xidhiidhsan kaasoo mutasilun bihaa iyada la xidhiidhaya naxw waa kee tusaaluhu kaana nuunkii laga xadfay walam aku anigu ma ihi baqiyan qof xun oo jidhkiisa ka ganacsada ma ihi anigu qof jidhkayga ka ganacsata walam aku baqiyan ficilka naasikhii waa akun aku waxa la xadfay nuunkii oo aku kaafka nuun baa ka dembeeyey akun buu ahaayoo wuu iska bannaayo aayaddan qur'aankaaba waa kan ku soo arooray walam aku ismigii waa ana qadaran khabarkiina waa baqiyan weeye walaa taku ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi mid ku sugan walaa taku maxaa halkaa ka xadfan walaa taku markaan idhaa nuun ayaa xadfan oo muxuu ahaa asalku muxuu ahaa walaa takun fii dayqin buu ahaa walaa taku ha ahaan fii dayqin cidhiidhi mid ku sugan wa in taku hadday ahaato xasanatan wa xasanatan ma xasanatun ba mayna godnayn horta aayaddaasi waintaku xasanatan may kor dhownayd mise way godnayd wa sax weeye labaduba in la akhriyi jiray baan u malaynayaa labadaba in xasanatun baaban aad u doonayaa ma og tahay waa sax weeye waintaku haddii ay ahaato xasanatun ama waintaku haday ahaato xasanatan xasanatan hadday ahaato ficilka naasikhii waa taku waa kaana nuunkeegii la xadfay oo inta kun bay ahayd ismigu waa damiir qarsoon oo hiya'a ah, oo derradii hore u noqonaysa xasanatanna waa khabarkii ayay noqonaysaa kaanaduna naasikho ayay kaanaduna waa naasikho markaa kaana naasikhaa ayay noqon haddii wa inta ku xasanatun la yidhaahna taamo ayay noqon taamo ayay noqonaysaa markaa caasim ayaa akhriyey xasanatan caasim baa akhriyey innaguna riwaayadan aynu haynaa waa xafsa xafsuhu waa arday ama waa raawi caasim ka wariya caasim buu arday u yahay kolkaa waa riwaayadeennin qaarigii guud baa caasim ahaa caasim baa akhriya way inta ku xasanatan sidiina inoo qoran waa siduu caasim akhriyayey weeyaan isla qiraa'o kale ayaa jirta oo odhanaysa wa intaku xasanatun oo la godayo oo la rafcinayo ayaa iyaduna jirta walaa taku ha ahaan fii dayqin cidhiidhi waintaku hadday ahaato xasanatan hadday ahaato insha allah bartaa ayuu cashirkeennii inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam